alxamdu lilah wالsalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى alihi وصaxbihi wman اhtadى bhudah wbacd faالsalaamu عalaykum wraxmat اllahi tacalى wbarakaatu qala اlmualifu الsheikhu aliryaniyu xafidah اllah fi kitaabihi almabadi almufida fi musطalح اlxadiiث في bاب أقسام الحديث قال الثامن رواية السابق واللاحق وهي اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد الشديد بين وفاتيهما التاسع رواية المهمل وهي رواية الراوي عن شيخيه المتفقي في الاسم دون أن يميز بينهما waxaynu ku jirnay baabku sheekhu kaga waramay xadiiska iyo qeybihiisa marka la eego sifada eesh marka la eego sifada eesh sifada ruwaadiisa dadka warinaya waxaynu soo marnay riwaayat laqraan waxaynu soo marnay riwaayat almudabaj waxaynu soo marnay riwaayat اlasaakir can ilakaabir waxaynu soo marnay riwaayat اlasaakir can ilakaabir ama riwaayat اlabnaa iyo riwaayat اlabnaa'i can اlaabaa wa riwaayat اlaabaa'i can اlabnaa wa naxwi dalika iyo aqsaam nooca lamida ayaynu soo marnay <clears throat> marka la leeyahay labada qof waa aqraan ama waa iskulood ya muxadisiini maxay eegayaan labada qof goormay odhanayaan waa waa aqraan hmm. da-dooda markaa da dooda inay kala weynaa taa shardiga miya hmm. daw da da ahaan in ama isleegyihin ama ama isku dhow yihiin iyo inay maxay wadaagaan culimada ay wax ka qaateen badankooda inay dhammaan wada wadaagaan shardi ba ya waay qofka soo jeeda aakhiradiisa iyo adduunkiisaba danaynaya inay dadka aqraanta ay yihiin ay iskuladka yihiin waxyaaba kaga xidhan baa jira ay tahay inuu u dhugmo yeesho inuu u yeesho xikamka aan waayeelkii soomaaliyeed iyo dadkii cuqalada ahaa rag kamid ah aan ka maqlay waxaa ka mid ah haddaad haddaad doonto inaad ogaato naftaada iyo intay geerida u jirto iyo adiyo malakumood intaa ma garanaysaa bal hadda xaalkii inu sidu yahay waxaad aada u dhugataa buuri aqraantaadi iyo lodkaagii inta ka nool hadaad aragto lodkaagii iyo aqraantaadiiyo gurmay ya adna safkaagu wuu dhow yahay ee diyaargarow waa laga yaabaa qofku inuu aqraantiisa ka horeeyo waa laga yaabaa inuu ka hor dhinto inuu in badan ka dambeeyana waa laga yaabaa lakin waxaa laga hadlayaa haalibka ma aragta aalibka dadka intiis kuladihi way way israacdaa soo ma markaa ninkaasi wuxuu igu yidhi haddaad dooneyso inaad ogaato adiga iyo geeridu intay isu jirtaan ya waxaad eegtaa aqraantaadii iyo inta ka nool iyo xaalkooda waay sheekhu wuxuu yihi waxaa ka mid a ah aqsaamta sifaadka ruwaadda waxyaabaha ku saabsan ku tacalluqda ee xadiiska aqsaamtiisa ka mida markuu toddoba horey noo sheegay waxaa ka mida buu yihi riwaayat asaabiqi wallaaxiq asaabiqi asaabiq wallaaxiq intaanaynu sharixin riwaayat alakaabiri an eh, riwaayat alakaabiri can ilasaaqir maxaynu ku fasirna riwaayat alakaabir akaabir fiesh hmm alakaabiru fi sini haye maxay kale alakaabiru fi lqadri waesh walfadli soo maha waay riwaayada ashrafu riwaayatin oo riwaayat lakaabir can asaakir culimadu mithaaliyeen waa ayo ha waa riwaayadee waa riwaayada nebi maxamed uu ka warinayo saxaabiga la idhaahdo tamiim ibnu aws addaari oo maxaa muslim ku sugan ban idhi xadathanii nebi maxamed ole xadathanii tamiim addaariyu <clears throat> waay waay wuxuu sheekhu yihi waxaa ka mid a riwaayadaasi waxaa ka mid a anwaacdaas riwaayat الsaabiqi wاlaaxiq riwaaya la yidhahdo nooc la yidhaahdo asaabiq alaaxiqu waa nooc latiifa ah, min anwaai culumi xadiis ka mid a ah. aan kuu fasira marka asaabiq walaaxiq asaabiq macnaheedu waxa weeyaan kii hormaray wallaaxiquna kii ka daba yimi wey marka macnaha halkaas asaabiqu kii shay u dheereeyey ama hormaray iyo walaaxiqu kii ka daba tegey macnaheedu waxa weeyaan waxaad dareemeysaa inay wax wadaageen labadaas haddii aan soo dhaweeyana waxa weeye caalim culimadii xadiidka ka mid a ayaa rabbi jala wacala waxa uu siiyey cumri cumri madiida dabadeedna waxaa arday u wada noqday laba nin oo aada u kala fog ya xagga dhimashada laba nin oo aada u kala fog ayaa labadiiba isagii arday u wada noqdeen faalawalu sabaqa ilaa ilى الطalbi calى yadi hada sheikh wاllaaxiqu laxiqahu faadraka sheekh ma aragtaad maxay u bixiyeen muxadisiintii asaabiqu wاllaaxiq waay mithaalka waxa lagu fahmaa culimada waxaa ka mid a caalim la yidhaha abi طaahir asilafi iska ilaali ha u akrini hadhow markaad artayada meelaha ku qoran abu طaahir asalafi ha abi طaahir asilafi wey bikasri siin hahe abi طaahir asilafi raximah اllah waxaa wax ka wariyey oo wax ka dhigtay wax ka qaatay waa caalim culimadii xadiis ka mide nin la yidhaahdo abi cali albardani abi cali albardani ardaydiisii qadiimka ahayd ee wakti hore wax ka qaadatay wey ya waa hagaag waxaa kaloo wax ka qaatay inanu awow yahay oo inantiisu dhashay oo la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu maki awowgiibu isna wax ka wari labadoodaas iyay wax ka wada qaateen abi aahir asilafi laakiin labadaa nin bal hadda inta u dhaxaysa farqiga u udhexeeya u fiirso abi cali albardani waxa uu dhintay qarnigii shanaad afar boqol iyo sideed iyo sagaashankii buu dhintay afar boqol iyo sideed iyo sagaashanki cabdiraxmaan ibnu makina waxa uu dhintay lix boqol iyo koob iyo kontonki labadaa nin wafaadkooda waxaa u dhaxeeya boqol iyo saddex iyo konton sanadood baa dhexeeya soo cajiib ma hal sheekhna way wadaageen oo isku soo gaadheen maxay muxadisiintu labadaa nin riwaayadooda u bixiyeen assaabiqu wallaaxiq ha marka waa laba nin ama laba raawi oo ruwaaddii xadiiska ka a oo caalim wax ka wada qaatay oo nina wakhti hore ka qaatay nina wakhti dambe sheekha soo gaadhay wafaadkooda marka la eego labadoodaas sheekha wax ka wada qaatayna wafaadkooda farqi weyn baa udhexeeya waxaa loo bixiyey asaabiq wallaaxiq culimadii sifada noocaasa wadaagay kitaab waxaa ka alifay caalimka la dhaha khatiib albaqhdaadi waxaana la idhaahdaa riwaayat saabiqi wallaaxiq ya ama asaabiq walaaxiq waa hagaag maalin dhoweyd baa waxaan ziyaartay burco markaasa waxaanu isugu nimi waxaan ka qayb galay xaflad mashaayikhdaydii rag ka mid ah ay fadhiyaan sheekhana sheekh imaan abu cabdilmumin xafidahu اllah wabaaraka fii cumrihi wa ahlihi wa maalihi wa waladihi arday buu u furfurayey dowro uu isagu wax ka dhigaayo se ardaydii waxaan ku idhi sheekh imaan waxaan arday u ahaa anigoo aada u yar kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii iyo lix iyo sagaashankii ficeeri gaabo idinkuna maanta ay labadii kun iyo afar iyo labaatan tahay ayaa sheekhii wax ka qaadanaysaan dee ilaahay fadligiisay ka mid tahay in ardaydiisii maanta halkan isugu yimaadaan asaabi qaar saabiqiintii ka mida ah iyo kuwa laaxiqiintii kamida ah, baan kuhi hadalkan oo kale uman doonaya inaan soo dhaweeyo markaa saabiq walaaxi waa saas wuxuu guri sheekhu riwaayatu saabiqi walaaxiqi baa anwaacdii xadiiska ka mid ah xagga sifaatka ruwaadda marka la eego wayo ishtir ama riwaayada lafteeda la eego wayo ishtiraaku raawiyeyni waa inay laba raawi wadaagaan fi riwaayati inay ka wariyaan can sheykhin sheekh bay wax ka wariyaan laba raawi baa waxay wadaagayaan inay sheekh wax ka wada wariyaan labadaa raawiyo waqaca uu dhacay atabaacudu shadiidu kala fogaansho weyni uu udhaxeeyo bayna wafaatayhimaa dhimashadooda si kale haddaan hadalkaa u laqbeeyo waxa weeye inaad tiraahdo wa hiya saabiq walaaxiqu ishtiraaku raawiyeyni laba raawi inay wadaagaan weeye can shaykhin labada raawiyo waqaca uu dhacay labada raawiyo waqaca uu dhacay atabaacudu shadiidu kala fogaansho aada u fogi bayna wafaatayhimaa labadooda dhimasho uu udhaxeeyo ayaa waxay wadaageen can shaykhin ay fi riwaayati can shaykhin inay sheekh wax ka wada wariyaan ma aragta hadda waa abu cali albardani iyo cabdiraxmaan ibnu meki oo abi tahir asilafi wax ka wada warinaya wafaadkoodana mise udhexeyaan kugu ha boqol iyo boqol iyo saddex iyo konton sano ayib ta sagaalaad waxa weeyaan bu ku uri lmuhmali riwaayada la ydhaha riwaayat lmuhmal oo riwaayat lmuhmel waa maxay riwaayatu lmuhmel waxa weeyaan raawi ruwaadda ka mid a ah ayaa waxa uu leeyahay laba sheekh laba mashaayikhdiisa waxaa ka mid a ah laba ama ka badan aynu labada mid ku koobsanabe eh. laba sheekh buu wax ka wada qaatay labadaa sheekhi magacana way wadaagaan laba sheekh oo isku magaca ayuu wax ka qaatay magacay wadaagaan maga magaca labada sheekh waa isku mid ama magacana way wadaagaan magaca aabbaana way wadaagaan laba sheekhoo labadaaba wadaaga ama magaca wadaaga ama laba magacooda wadaago wax ka qaata hadhow ayuu labadaa sheekhe magaca wadaaga midkood buu wax ka warinayaa manuu kala cayimin labadoodii manuu kala cayimin labadoodii mithaal aan keeno nin baa wuxuu ka wari wax ka wada wariyaa wax ka wada qaatay labada caalime la yihi xamaad ibnu salama iyo xamaad ibnu zayd waa laba xamaad soo ma hadhowbu wuxuu yihi xadaanaa xamaadun xadahanaa xamaadun ama wuxuu wax ka wada wariyey sufyaan ibnu cuyayna iyo sufyaan ibnu saciid athawri waa laba sufyaan soo ma markaasuu wuxuu yihi xadahanaa sufyaanu muu odhan xadaanaa sufyaan ibnu cuyeyna ama sufyaan athawri ya nin baa wuxuu wax ka wada qaatay cabdullahi bnu cabaas ibnu cabdimualib iyo cabdullaahi bnu cumar ibnu khaaab alcadawi hadhow bu wuxuu yihi xadaanaa cabdullaahi ya xadaanaa cabdullaahi maadaama aanu labadii raawi kala labadii sheekh kala cayimin oo aanu sheegin magac ay ku kala baxaan ama nisbe ay ku kala baxaan ama kunyo ay ku kala baxaan oo mila hadduu yidhaahdo xadaanaa sufyaan alhilaaliyu xaaladaas waxay noqonaysaa waa sufyaan ibnu cuyeynata alhilaali khalaas warkuu cadi ama xadaana athawriyu waa sufyaan ibnu saciid athawri ya hadduu waxay ku kala cayimn intuu labadoodii wuxuu ku kala cayimo hadduu sheego warku waa cadi laakiin hadduu magicuun sheego oo aanu kala cayimin muhmal baa la idhaha muhmal shaygii aan la cayimin aan la sumadin wahiyo riwaayatu raawi raawigii inuu ka wariyo weeye can sheekhayhi labadiisii sheekh almutafiqii ee isku waafaqsana almutafiqey fi lismi ama almutafiqii fi lismi ee isku waafaqsanaa magaca duuna an yumayiza baynahumaa isagoon wax kala sooca sheegin laba sheekoo mashaaikhdisi ka mid a oo magaca wadaaga ayuu wax ka warinayaa midkood buu wax ka warinayaa mana cayimayo oo wax isaga kuu yahay sheega ma ma raacinayo xadaanaa xamaadun buu yihi deedna xameedka xaggee loo qaadaa baa la isweydiiyey muxadisiintu xuluul bay u sameeyeen a riwaayada noocaasa maxaa lagu ogaanayaa xameedkaasi eh, ku yahay maxaa lagu ogaanaya maxamed ibnu zaydba maxamed ibnu salama allahuma salli calaa maxamed ma laba sufyaan hadday isku qaldamaan maala ma sufyaan ibnu cuyeyna ma sufyaan ibnu saciid athawriba wahaakada maxaa lagu kala ogaanaya muxadisiintu xuluul ayay u sameeyeen xuluusha waxaa ka mid a ah in ardayda la eego ardayda wax ka warinaysa in la eego oo ardayga hadalkan le in la eego oo ardaygan haddii la ogyahay inuu labadan sheekh mid ka mida laazimay midna uu ayaamo mucayana la kulmay marka uu ilaaqana marka uu kaa uu ayaamaha mucayankaa la kulmana caadadiisu ay tahay inuu magaca dhammaystiro marka caalimkan uu laasimay uu sheegayana inaanu magiciisa dhammaystirin taasi maxay tilmaamaysaa dee inuu kuu jeedaa iyo kii uu laasimay soo ma ama waxaad dhici karta in loo eego ardayga ka warinaya waayo waa nin ahlubeledkii fulaan kamid a xamaad ibnu zayd ahlubeledkiisiibuu kamidi ama xamaad ibnu salama ahlubeledkiisiibuu kamidi ahlubelednimada lagu kala saaray markaana soo ma ah, muxadisiintu ma taraku maa taraku lamra calaa yani iyagoo aan warkiisa caddaynin haddaynu miaal sheegno imaam lbukhaari raximahullah wuxuu yihi xadaanaa xadaanii muxamed qaala xadaanaa cabduraxmaan bn mahdi can ibni mubaarak can macmarin can hamaam bni munabihin can hamaam ibni munabihin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allah alay waslm qaala qiila libani israa'iil idkhuluu lbaaba sujadan waquluu xita fadakhaluu yasxafuuna calaa astaahihim fabadaluu waqaaluu xita waqaaluu xitatun xabatun fii shacara xadiiskaas imam bukhaari muxuu yihi xadaanii muxamedun waxaa la isku qabtay maxamedku waayo ya culimada qaarkood waxay idhahdeen waxaa muxamedka uga jeedaa waa muxamed ibnu salaam muxamed ibnu salaam albikandi inuu yaan filaya waay maxamed ibnu salaam waxaa kaloo xaafid ibnu xajar yihi waxaa suurtagala inuu yahay muxamedkaasi muxamed ibnu yaxya aلuhli aلduhli waa isna mashaayikdiisii kamida fainahu yarwi weliba muxamedkaasi wuxuu wax ka wariya can cabdiraxmaan ibn mahdi xadiiskana muxamedkani wuxuu wax ka warinayaa man can cabdiraxmaan ibn mahdi ma aragta hadda haahi soo maad gara culimada qaarkood waxaa laga sheegay inay idhaaheen waa muxamed ibnu bashaar ya muxamed ibnu bashaar marka maxaa la isugu qabtay maxamedka sicidiye waxaa la ysugu qabtay imaam lbukhaari akthar min waaxid baa mashaayikhdiisa la ydhaha maxay maxamed saa ogeed baa la ysugu qabtay ninkan uu ihmaaliyey ee uu muhmelka ka dhigay man huwa maxaynu odhanaynaa marka ma mubham baynu odhanaynaa riwaayadan may mubhamka waa ninaan la magacaabin ee ninkan waa la magacaabay laakiin magaca waa la magac dhabay magac dhowgiisu laakiin cid mucayana uma yani uma cadda soo maha ha dad badan buu ka dhexeeya marka waa sidaas markaasi wasataana riwaayat lmuhmal ayaa la yidhaahdaa waa inuu raawigu wax ka wariyo laba laba sheekh oo magaca wadaaga ama magaca iyo magaca magacaababa wadaaga oo hadhow markuu wax ka warinayo aanu cayimin midkood aanu midkood aanu cayimin tanbiih bu yihi sheekhu halkan halkan mas'alo kale ayaa lagu sheegaya waa hagaag waa masale asmaada la tacaluqda iyaduna masale asmaada la tacaluqda wey idan waxaan leenahay raawiga raawiga magaciisii la sheego ee cid kale magaca la wadaaga ee aan ciddaa uu la wadaagiyo isagu waxay ku kala baxaan aan la sheegin maxaa la dhahdaa muhmel baa la dhahda soo maha raawiga magaciisa aanba la sheeginna maxaa la dhahdaa mubham mala dha can rajulin ama can ibnin magaras mubham kii la qariyey raawiga aan la garanayninba maxaa la dhaha isaga ya majhuul soo ma aragtid kuu kala baxey soo ma majhuul iyo mubham iyo muhmal hahe ayib halkan sheekhu masale kale ayuu sheegayaa masalada ugu yeelo tambiihun waa baraarujin tambiih hadday ahlucilmigu ku dhahdaan hadal baa si waxa weeyaan warka hore lagu sheegay cilaaqo ku leh cilaaqo la leh ayaa si kooban lagugu sheegaya oo la rabaa inaad u dhuugma yeelato itifaaqu asmaai ruwaati itifaaqu asmaai ruwaati ruwaadda iyo dadka xadiiska nebiga wariyey magacaantoodu iswaafaqada ay iswaafaqaan iyo wa asmaa wa aabaa'ihim iyo asmaada aabayaashood iswaafiqidda ay iswaafaqaan maca ikhtilaafi ashkhaasihim iyagoo dadka magacaanta lihi kala duwan yihiin yusamaa waxaa la yidhaahdaa almutafiqu wlmuftariqu almutafiq wlmuftariq waxaa la yidhaahdaa waa ruwaad ruwaaddii xadiiska qaar ka mid ah oo magacoodu magacoodu dhawaaq ahaan iyo dhigaal ahaan waa isku mid maxaan kugu yidhi dhawaaq ahaan iyo dhigaal ahaan waa isku mid macnaheed waa maxay nudqi ahaan iyo kitaab ahaan qoraal ahaan waa isku mid laakiin mag magacaas dad badan baa wadaaga dad kale duduwan ayaa magacaa leh waa anas ibnu malik anas ibnu malik shan qof baa oo ruwaadda ka mida ah la yidhahda idinku maxaa taqaanaanu ya waay anas ibn malik abu xamsata saxaabi baa taqaanaa soo ma isagaa caana waxaa sidoo kale anas ibnu malik la yidhaahdaa imaamu malik aabihi imam malik maxaa la malik ibnu anas ibnu malik baa la malik ibnu anas ibnu malik alasbaci alximyeri ma aragta imaamu daar ilhijra marka dhawaq iyo dhigaalkaba way wadaagaan labadaa magac laakiin ashkhaasta miyay wadaagaan afraadda magaca iskale ma kala duwan yihin swa isku mid anas ibnu maaligna waa saxaabi imaamu maalig aabihiina dee waa nin dabaqo dambe ah soo maha ya waa nin dabaqo dambe ah wey ha atbaaci taabiciin iyo tabaculatbaaci ah ma aragta meelahaas ah idan labada magac ee isku dhawaqaa ee isku dhigaalka ee isku qoraalkaa ee laba qof kala leeyihiin muxadisiin waxay u yaqaanaan maxay almutafiqu waesh wlmuftariq waa kuwii isku midka ahaa haddana kala duwanaa marata yatafiqaani fii esh waay waxay wadaagaan dhawaqoo isku mida iyo dhigaalkoo isku mid a war dhigaalku waa kitaabada ya taasay wadaagaan waxayna ku kala duwan yihiin ashkhaasta dee magacanta leh mutafiq min jiha muftariqu min jiha waay kaa waxaa la idhahdaa waaa waxaa maala maxamed ibn cabdاllahi alanصari maxamed ibn cabdallah alanصari laba nin baa la yidhahda magacaas labadaa nin kamidi waa waa hiqatun xaafid nin kamidna waa nin daciifa so cajiib maa hadhowtade haduu sanadka maxamed bin cabdillahi alansaari kusoo arooro dee waa inaad garato maxamed bin cabdillahi alansaarigano keebaad ahayd waa inaad baadho soo ma ila magac yaa wadaaga dee laba nin baa wadaaga marka maxaa lagu kala saaraya dabaqada hadday dabaqada ku kala duwan yihin oo iminka malik bin anas ibnu maalik iyo iyo iyo e, cafwan anas ibnu maalik oo saxaabiya iyo anas ibnu maalik oo imaam maalik aabihiya maxaynu ku kala saarnay dabaqada soo ma iftaraqa fi abaqa dabaqaday ku kala tegeen oo ay ku kala duwan yihiin ya waay abubakr ibnu cayaash isna waa saddex qof ayaa magaca la yidhahda oo kala duwan laakiin dee dhawaqiyo dhigaalba way wadaagaan muxuu kugu uhi markaa sheeku itifaaqu asmaai ruwaati asmaada ruwaadu inay iswaafaqaan iyo wa asmaau aabaaihim aabbayaashooda asmaadoodu inay iswaafaqaan fasaacidan iyo wax ka sareeyaa inay iswaafaqaan sida inay magici awowguna iswaafaqo ama magacii nisbada iyo iyo e, kunyaduna uu iswaafaqo ama laqaba ay isku waafaqaan iyo waxa lamidka maca ikhtilaafi ashkhaasihim iyagoo la iyagoo la ay ku kala duwan yihiin shasi shaksiga magaca ay kala duwan yihiin yusamaa waxaa la idhaha almutafiqu wاlmuftariqu ya waa haag mutafiqu lafda wakhaطa mutafiq wadiduhu wadiduhu fima dakarna اlmuftariq ui saaib اunya mutafiqu mutafiq baa la yidhaahdaa mutafiqu lafda wa khaطa mutafiq mutafiqun kii iswaafaqay lafdan dhawaaq ahaan iyo wa khaطan qoraal ahaan mutafiqun weeye wa diduhu saaxiibkiisa ka soo horjeedaana fii ma dakarnaa sidaynu xusnay almuftariqu weeyaan buu odhan doonaa marka almutafiq wlmuftariq laba nooc ma kala ahaa waa hal nooc baa magacaa wada leh waa hagaag wa ama itifaaqu asmaai asmaadii inay isku waafaqdo khatan dhigaal ahaan inay isu waafaqdo ya iyo qoraal ahaan wakhtilaafihaa inay ku kala duwanaato lafdan dhawaaq ahaan fa yusamaa waxaa la yidhaahdaa almu'talifu kii isku midka ahaa walmukhtalifu ee kala duwanaa aasaa la idhaha almu'talif kii wax isugu yimi walmuftariq waxna ku kala tegey oo muxuu isugu yimi dee wuxuu isugu yimi inuu kitaabada isku mid tahay kitaabadu waa isku mid laakiin xaggey ku kala duwan yihin dhawaq waa salaam iyo salaam waa sulaym iyo saliim balqor waa isku mid lakin maxay ku kala duwan yihin dhawaq waa caqiil iyo cuqayl ma aragta hadda waa bazaar iyo bazaaz waa xizaam iyo xaraam ya waa cumaara iyo cimaara ma aragta muxadisiintu maa taraku shayan sheekh xataa asmaaa aruwaad iyo dabdigooda waxa ay uga shaqeeyeen si aanad malaynaynin ay uga shaqeeyen markaase waxay ku leeyihiin salaam bitashdiid intaasoo qofun baa la yidhaahdaa ha kitaab hebel ruwaaddiisa wax salaam la yidhaha kuma jiro ilaa hebel mooyaane ya waxa kaleba salaam baad u akriyaysaa hebelun ka reeb saasay ku leeyihin hadda ma garad sheekh a geel iyo ariga sidaa dadkii qaarkood u raacaan sumaddu uu garanayo maaragtay geela xaraf xaraf uu garanayo si ka badan ayay ruwaadii nebiga aleyhi salaatu wasalaam xadiiskiisa warisay u raaceen ya ma garata markaasay dee wax kasta dabdiyeen ma garata markaasa waxaa lagu leeyahy ruwaada asmaadoodu qariibka tahay iyo nasabkooda waxaa ka mid a musdد iبn msrhd iبn msrbl iبn mqrbl iبn arandl iبn arandl mid maqshacaas ya ah, markaasay rag u abtirinayaan sheekh markaasay sheegayaan inay min kharaaib اmasaail tahay ya hmm. kaana mutafiq waxaa la dhaha almu'talifu wاlmukhtalifu xagga xagga dhigaalka waa isku mid ama uu isu eegyahay ama uu isku dhehgeli kara waa bashaar iyo basaa waa waa ba waa bashiir ama bishri iyo bisri iyo busri baan ujeeda bishri iyo busri muxuu kala duwan yahi xaraka soo ha marka wahaa kada watifaaqa asmaai ruwaati asmaadii ruwaadoo iswaafaqa iyo wakhtilaafu asmaaiim asmaai aabaaihim aabbayaashood asmaadoodoo iskhilaafta iyadana waxaa la yidhaahdaa awil cagsi ama cagsiga oo cagsigu waa maxay inay asmaadii aabbayaashu iskhilaafto asmaadii iswaafaqdo asmaadii ruwaaduna ay waxa weeyaan kala duwanaato asmaadii ruwaaduna ay kala duwanaato iyaduna waxay ka mid tahay yusama waxaa la dhaha almutashaabih kii isu eka halkan maay maxaa isu ekaanaya asmaadii ruwaadda isu ekaanaya kuwii aabbayaasha kala duwan kuwii aabbayaasha ayaa kala duwan waa maxay waa moxamed ibnu caqiil annaysaburi iyo moxamed ibnu cuqayl alfiryaabi aragto hay muxamed ibnu caqiil annaysaburi iyo muxamed ibnu cuqayl alfiryaabi dhigaalka waa isku mid lakiin dhawaqa ku kala duwan yihin soo ma cuqayl iyo caqiil inay asmaada ruwaaddu kala duwanaadaan laakiin kuwa aabbayaashiis waafaqaanna waa maxay waa shurayx ibnu nucmaan shurayx calaa wasni fucayl ma aragta iyo surayj ibnu nucmaan labadooda waalid mid walba maxaa la dhaha nucmaan soo ma lakin maxay ku kala duwan yihin iyagu labada magac ay ku kala duwan mutashaabi baa kaana la marka halkaana sheekhu wuxuu ku sheegay in yaroo kamid ah, in yaroo kamida a ah asmaadii ruwaadda iyo qaabka ay ula dhaqmaan ama ay u diraaseeyaan a'imat lxadiid ay u diraaseeyeen waaya waxa uu sheekhu ku khatimay baabkani xafidahu llah lmusalsal in waxaa ka mid a ah sifaatka ay ay riwaayada ruwaaddu yeelato inuu xadiisku noqdo musalsal musalsalow maxaa dahay musalsal waxa weeye in xadiisku uu uu uu ruwaaddiisu ay hal sifo isku raacaan ama hal qaab u wada wariyaan ama hada hal hadal wadaagaan ama qaab sheegidda xadiiska ay u sheegeen ay dhammaantood ka sinaadaan ya wahiya waxa weeye musalsalnimadu itifaaqu rijaali sanadi raggii sanadka ku jiray inay isku waafaqaan fii riwaayati xadiisin xadiis markay warinayaan calaa sifatin sifo inay isku waafaqaan aw xaalatin ama xaalad ay ku sugan yihin ay isku waafaqaan aw siiqatin mucayanatin ama qaab mucayanay xadiiska u wariyaan isku waafaqaan ka tasulsulihim waaba sida inay isku waafaqaan fii sifati ladaa'i fii siiqati ladaai qaabka wax lagu gudanayo bican inay ku wariyaan xadiiska gebigiisa cancanaa lagu wariyey wahuwa waxaa la dhaha mucan almucancan baa la dhaha waa in nin walba ninka kale udhaha can fulanin can fulanin can fulan waxaa ka mid a ah sifaadka ruwaaddu isku waafaqayaane siiqul adaaga ka mid a ah. in samaac ku wada wariyaan ruwaaddu xadiiska uu ka koobaad yidhaahdo samictu fulanan qaala qaala samictu fulanan yaquulu samictu fulanan yaquulu qaala samictu fulanan yaquulu qaala samictu fulanan yaquulu ilaa iyo saxaabiga laga gaadho oo dhaha qaala abu hurayra samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquulu xadiiska maxaa lo dhaha waa musalsalun bisamaac ayaa la ohanaya waxaa lamid a ah inuu xadiisku taxdiis miidhan ku tasalsulo qaala imaamu lbukhaari xadaanii fulan qaala xadaanii fulan qaala xadaanii fulan qaala xadaanii fulanu qaala xadaanii fulanu can rasuuli lahi sal allah alay waslam hada musalsal bs bitadiid waa lada waxaa la mid a ah inuu xaalad mucayana ku tasalsulo oo waa maxay xaalad ruwaadda ku sugan hebel baa xadiiskaa ii sheegay isagoo taagan hebello wuxuu hebel xadiiskaa u sheegay isagoo taagan hebele hebel xadiiskaa wuxuu sheegay isagoo taagan hebele hebel wuxuu xadiiskaa sheegay isagoo taagan nebi maxamedna saxaabiga hebel la dhaha xadiiskaa wuxuu yidhi nebigu xadiiskaa wuxuu sheegay anagoo taagan aragtaad wa ifa muayan ah, wa ifa muayan waxaa lamida ifada ah, waa xaala mucayana ujeeda waxaa lamida in xadiiska ruwaadiisu dhammaantii ahlu beyt mina noqdaan ama ay dhammaantood reer kufa noqdaan ya wahaakada waaya amilaynu sheegi doonaa laba miaal ayaynu sheegi doonaa wabilmiaali yatadixu lmaqaalu imaamu tirmidi raximah llah waxa uu soo saaray xadiis markaasu wuxuu yihi xadaanaa cabdallah ibnu cabdiraxmaan waa daaramiye wa iqatu faadilu mutqin qaala ahbaranaa muxamed ibnu kaiir waa iqa isaguna can ilawsaaciy waa alimaam maxamed ibn camr alawsaaci can yaxya ibn abi kaiir wa iqatu habt lakinahu yudlis wayursil an abi slmta an cabdilaahi bni salaam an cabdilaahi bni salaam ma aragta hadda cabdilaahi ibni man hadhow haddaa tiraa saxaabiga la dhaha cabdilaahi ibnu salaam nebiga wuxuu ka wariyey khalaas way kugu dhamaatay sheekh nin xadiis garanaya hadduu ku arko wuxuu odhanaya kani war war maayo kani kutubtu wax ka bowsaday culimo waxba kama qaada cabdillahi ibnu salaam waa saxaabigaas yuu ka mid yahi ya ikhwaan a saxaabigaas yuu ka mid yahi min yahuudesh yuhuuddii madiine degenayd u ka mid yahay soo ma cabdillahi bnu salaam nabiga alayh isalaatu wasalaam markuu rumeeyena yuhuud baa loo yeedho waa lagu ui bal abdillahi bn salam ka warrama xadiis caana markaasay sidee u ammaaneen markaasa laui ka warrama hadduu islaamay markaasay waxay yidhahan markii hore waa khayruna wabnu khayrina wakada wakada wakada bahal ammaanay kula duldhaceen waa sheekha yagii waa caalim waa caynkan waa sidan waa nin lagu jabay nin rageed hadhow waa lagu yihi ka warrama hadduu islaamay markaas waa sharuna wabnu sharina aragtaa ya ma fahat rasul sal اlah alيه wasalam waxaa ka soo aroortay inuu yihi low aamana bi casharaةu min اlyahuud la aamanat bin اyahuud toban yahuudi hadday rumayn lahaayeen yahuud o dham way rumayn lahayd bu nabig alay isalatu wasalaa yani waxay kutusinaysaa dadka yahuudee nabiga raacay inay inay aada u yaraayeen waay xadiiskaasi wuxuu yihi saxaabigaasi cabdillahi bn salaam qaala qacadnaa nafaru min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam haddaan anagoo koox saxaabadii ka mid ayaanu fadhiisanay meel fatadaakarna cilmigii baanu deedna maaragtay eh, aanu wada raacnay faqulnaa waxaanu i cilmigii baanu mudaakaraanu samaynay mudaakara fi lcilm faqulnaa waxaanu i low naclamu ayu lacmaali axabu ila allahi la haddaanu ogaan lahayn yani camalka ilaahay agtiisa loogu jeceliya waan samayn lahayn faأnzl اllahu tacaalى sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi wahuwa alcaziizu اlxakiim ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma laa tafcaluun qaala cabdlahi bnu salaam faqara'ahaa calayna rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam suuraddaasuu nebigu nagu dul akriyey muxuu yihi abu salama oo cabdillahi bnu salaam ardaygiisii faqara'ahaa calayna ibnu salaam cabdillahi bnu salamna suuraddii waa nagu dul akriyey qaala yaxya yaxya ibnu kaiir muxuu yihi faqara'ahaa calayna alawsaaciyu awsaaci ayaa isna nagu dul akhriyey buui qaala cabdulaahi cabdulahi ibn cabdiraxmaan adaarimi wuxuu yihi faqara'a calayna ibnu kaiir ibnu kaiirna sidii loogu dul akhriyey ayuu isaguna noogu dul akhriyey fa hada alxadiid waaa waxaa la yidhahaa eh, almusalsal bisuurati esh suurati saf ha wuxuu ku tasalsulay in ruwaadiisa raawi waloo kamidihii inuu ardaygiisa ku dul akriyey maaragta ya wuxuu yihi xaafid ibn xajar waa min asaxi musalsalin yurwa fi dunya musalsalaadka yani kuwooda ugu sixada badan ayuu ku jiraa buu yihi raximah اllah wqad waqaca lana samaacu hadihi suurati musalsala fi xadiidi dukira fi awalihi sababu nuzuuliha waisnaaduhu صaxiix qala in waqaca fi lmusalsalaati milhu maca maziidi culuwihi saasuu yihi waay mid kale imaam bukhaari imaam muslim cafwan wuxuu soo saaray fi صaxiixihi min طariiqi nucmaan ibnu salim can camr bn aws qaala xadaanii camr bn aws ba wuxuu leeyay xadaanii cambasata bn abi sufyaana fii maradihi aladii maata fiihi bixadiiثi yatasaaru ilayh qaala samictu waxaan maqlay buui umu xabiibata radia allahu canha oo taquulu leh samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul nebi maxamed baan maqlay bay tiri umu xabiiba umu xabiiba waa min esh min esh ha min esh min azwaaji الnabiy salى اllahu alayh wasalam umu xabiiba bintu man bintu man bintu jaxsha laa ilaha ila اllah umu xabiiba bintu man bintu abi sufyaan nacam samictu rasuul اlahi salى اllahu alayh wasalam baan maqlay bay tiro yaquulu leh man salaa itnatay cashara ragcata fi yowmi waleyla qofka maalintii tukada maalin iyo habeen tukada labaiyo toban ragcadood oo sunno ah buniya lahu bihina beytun fi ljanna guri baa jannada looga dhisay qofka maalintii iyo habeenkii yani maqrib iyo cishaay inta waxa weeyaan tukada labaiyo toban ragcadood oo nawaafila maalin walba tukada ya fi yawmin waleyla tukada maxaa la sameeyaa ilaahay guri buu jannada uga dhisaya allah ya rag baa guryo badan jannada ka dhistay saaib oo jannada guryo badan kule oo jannadii jegooyin ka qabsaday ya aakhire waa loo kala dheereeyey qaalat umu xabibata waxay tidhi famaa taraktuhuna kamaan tegin labiyo tobankaa ragcadood mundu samictuhuna min rasuuli اllahi sala اllah alay slm maalintaa nebi maxamed ka maqlay ilaa maanta labiyo tobankaa ragcadood kama tegin waan waan laazimay qaala cambasatu wuxuu yidhi waa cambasa ibnu abi sufyaan oo xadiiska iyada ka warinaye famaa taraktuhuna mundu samictuhuna min umi xabiiba camar ibnu aws ardaygiisii wuxuu yihi famaa taraktuhuna mundu samictuhuna min cabasa nucmaan ibnu saalim oo sheekhu muslima oo xadiiska ka maqlay camr ibnu aws wuxuu yihi famaa taraktuhuna mundu samictuhuna min camri ibni aws fahada alxadiis muxuu ku tasalsulay wuxuu ku tasalsulay bilmuxaafadati calaa hadihi اnawaafil ma aragta ah, iyo rawaadiisii nin walba markuu sheekiisii xadiiska kaga maqlay inuu ku camal falay wahaakada kaana ahlulxadiisi ya alabat alcilm ahlu rasuuli lahi sal alla alay wasalam iyo salafiyiintu saasay weligood ba ahaayeen waxay ahayn ahla cilmin waaqida ahla cilmin saxiixin wa caqiidatin saafiyati saxiixa iyo cibaado iyo zuhdi ayay ehel u ahayn kumay dadaali jirin keliya cilmiga bartaan oo camalka ka tagaan waxay ahaayeen kuwa yajmacuuna bayna alcilmi wاlcamal cilmigii iyo camalkii qaar jamciyey ayay ahaayeen wahaakada ayuha اlkhwa musalsal marka axaadiista noocaas ah ee sifaatka ku tasalsushay ayaa waxa la haha musalsal musalsalaadka badankooda ahlucilmi waxay sheegeen inay yani inta ansaxday aad u yar tahay ama aktar musalsalaad ay daciif tahay laakiin musalsalaad ansaxday oo labadaa aynu sheegnay ka mid yihiinba waa ay jiraan waxa weeyaan oo waa maaragtay haabita oo sugani way jiraan ilaa huna bu ayuha alikhwa kitaabkeenii almabaadi almufiida fi musطalixi alxadiid uu ku dhammaaday fanasأl اllah caza wajal ilahay waxaan weydiisanaynaa an yujziya kaatibahu wa mualifahu wa an yujziya saamicahu wa waxa weeyaan iyo ciddii ciddii maqashay ee dhegaysatay iyo ciddii dhigtay iyo ciddii aliftayba ilaahay jala wacala inuu ajar maaragtay jaziila siiyo ayaan ilaahay jala wacala ka weydiisanaynaa waxaan ilaahay weydiisanaynaa jala wacalaa in ilaahay jala wacalaa cilmiga inoo furo camalkiisana ina waafajiyo waxaan ilaahay jala wacalaa weydiisanaynaa in culimada islaamka ee dhimatay ilaahay u naxariiso intii noolna ilaahay jala wacalaa cumriga u barakeeyo una dembi dhaafo waxa weeyaan islaamkana uu ku anfaco innagana allah inaga dhigo kuwa islaamnimada wuxu tara oo ku islaamnimadu ku intifaacdo iyagu islaamka ku intifaaca islaamnimaduna iyaga waxa wey ay ku intifaacdo oo islaamnimada iyo diinta iyo sunadii nebiga alayh isalaatu wasalaam waxtara inuu alla jala wacala inaga dhigo oo faafiyo oo nashriya ah ilahi ka bareen halkaa waxaa ku dhammaaday kitaabkii koobaad ee kutubtii aynu musalaxa ku talagalnay ka mida waxaynu akrin doonaa labada xisadood soo socda manduumat esh manduumat albayquniya ayaynu akrin doonaa maxaanaynu nihi insha alla carabkaynu marinaynaa mandumat lbayquniya hadda si wanaagsan baa ufahmaysa ninkii kan fahmay mandumat si wanaagsan buu ufahmay waana sababta markii hore aynu ugu bilaabi weyne manduumada waayo nadmigu uu ka adag yahay maxay nariga uu ka adag yahay agga fahamka laakiin nadmiguna wuxuu kaga fiican yahay nariga xagga maxay xagga xifdiga de hadhow waad iskaga geeraaraysaa mogta mتfq lfdan وhطa mتafiq wdidh fima dakrna اmftariq mؤtlf mutafiq اkhaطi lfdan mutafiq اlkhaطi faqad wdidh mkhtalif fakhsh اlغlط wma rawى kul qarيni can akih mudbj facrifu wاntakhi mudbju facrifu wاntakhi maaragta mudbju facrifu wاntakhi ya hadha waa iskaga garaaraysa maxfuudaadka qofku sida isagoo uu yaraanta ku xifdiyana hadhow tabay hadhow tabay ku anfacay maalin dhow arday baa halkan iigu yimi anuu darsi ka baxay iga dabayy marsu sheekh labada alfiya alfiyat alciraaqi iyo alfiyat suyuudi kee baan xifdiyaa sheekh aad baan u farxay markuu su-aasha weydiiyey lanno ninka ninka hiigsanaya inuu alfiye xifdiyaa waa saaxibu hima waa saaxibu hima kun bayd oo nadmiya ninka hiigsanaya inuu xifdiyaa waa saaxibu hima ilaah barakeeye himadiisa inagana alle himo saraysa hayna siiyo labada alfiyada noocan ku waxaad xifdidaa alfiyatu suyuuti leesh liannaha akaru salaasatan wa ashalu fi nadm iyadaa xagga nadmiga fudud alfiyat lciraaqi nin waxay u baahan tahay nin rageed ah. ayay u baahan tahay oo kacay oo soo kufay oo magaranaysa garanaysa diyaaru ah inuu inuu dagaal galo markaa ha dhowto insha allahu tacaala markaad alfiyatu suyuudi xifdido haddii alla kuu suurtogeliya inta dheeraadka ama isdheer yihiin alfiyat lciraaqina aad ku darto waa khayrun fii khayr alfiyatu suyuudi keliya haddaad xifdiyana cilmu musali aanad fahanto cilmu musalax xadiis waad haysa ah, maal waxaa la sheegay laba beydoo ama saddex beyd baad soo qabanaysaa waa ma fahm ya marka waa sidaas culimadu waxay idhahdeen ma takarara taqarara wixii lagu celceliyaa cilmigana wax uga aafo badani ma jiro nisyaankiiyo ilowga iyo wa tarku lmudaakarati in raacashada laga tago watikraar bukhaariya lagu yihi waxaanoo xifdiya xaggaad ka keentay markaasu wuxuu yihi waxaan ka keenay duul muda duul lmudaakara ya iyo wa kahrat nadar cilmiga ishaan ku hayaa buuri ah, haddaan meel fadhiyo haddaan kelida ehe haddaan meel socdo haddaan bas saarane ishaan ku hayaayo ya waxaan qishaabo waa cilmi ma aragtaa xifdi tikraarna waan ku hayaayo waa xifdigiisana waa ku celceliya walihada ay culimadan wax ka baranay iyagoo da-ah oo lixdameeye kontameeye waxa weeyaan toddobaatan ragga qaarkood kor u dhaafeen jeebka wuxuu iskaga sitamaad garanaysa ajrumiyadii matniga ahayd jeeka kasta raxbiyadu jeeka ku sita ya markaasaa laga yaaba inaa tira aniga waxaana cilmiga ilaahay maxaa ajrumiye jeeka kaga sita lafiya tubnaa lagu halkiis sita ma aragta markuu kelidii noqdo iska daalacane min baabi inuu walihada culimadii fiqiga rag kamidii waxay idhaahdeen aimatu shaaficiya rag kamidii waxay idhahdeen haddaad dooneyso inaanu fiqigu kaa fakan waa in sanadkii ugu yaraan laba jeer abwaabtii fiqigo dhan aad marto ha cidba ha dhigin adigu iska mar akri de ka waran ninka maalin walba ninka ma sanad walba dhowr jeer toban jeer shan jeer lix jeer kitaab fiqiya oo abwaabtii masaaishi cilmiga ee fiqiga ku taalo ama kitaab maaragtay usuulu fiqiya ama kitaab caqiide ah isha saa u marinaya hadhow kalumaysa masaail kalumi maayaan maaad kaleed ka faaideysa waxaa kaleed ka faaideysaa luqadii cilmiga inaad hayso luqadii cilmiga inaad hayso oo luqat lcilmi aanay kaa fakanin aanay kaa fakanin waaya marka insha allah tacala berri waxaynu soo qaadanayna maxay bayquniya biidn اllahi tacala subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk